nafsadaydaaan u baqay wuxuu yidhi ibnu abi jamra sharxiisa waxay taasi deliil u tahay qofka arrin muhiima ah markay ku timaado inuu u sheegto laba dad laba qofu u sheegana qaybta koobaad waa ehelkiisa dadka ehelkiisa oo wanaaggiisa jecel oo dhibkiisa necab dadkaas waa inuu u sheegtaa marka arrin muhiimuu ku timaad kan labaad qofka uu ka aaminsan yahay inuu yahay qof diin iyo caqli dheer u saaxiib ah kaasna waa inu u sheegtaa maxaa yeelay qofka diinka iyo caqliga u saaxiibkaa cilmi iyo caqli nadiifuhu ku biirinaa oo qofkan arrinta culus oo ku timid diin iyo caqli nadiifuu ku biirinaa marka qofka markay arrin culus ku timaado waa inuu dadka ehelkiisa ah oo wanaagsan iyo dadka cilmiga iyo caqliga nadiifka uu ku malayna labadaas waa inuu u sheegto khadiija nabigu u sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh qof diin iyo caqli nadiifa u saaxiib ayayna ahayd khadiija waxay tidhi faqaalat waxay tidhi lahu nabiga ku tidhi khadiijatu kallaa ka joog hadalkaas ah naftaydaan u cabsaday ka joog faqaalad waxay ku tidhi lahu nabiga khadiija kallaa ka joog hadalkaas oo ah naftaydan u cabsaday wallaahi allaan ku dhaartay maa yukhziika allaahu abadaa alla ku hoojimaa weligaa saasay ku tidhi waana ku dhaaratay taasna waxaa laga qaataa qofka waxa uu xaqiiqsan yaho rumaysan yahay waa ku dhaaran kara iyadoon la dhaarin daliilayna u keentay warkaas ay tihi khadiijo inaan ilaahay hoojinayn daliilay u keentay kallaa ka joog wallaahi allahan ku dhaartay maa yukhzii kallaahu alla koojima abadan weliga innaka adiga latasilu raxima qaraabadaad xidhiiridaa saasay ku tiri qaraabadaad xidhiiridaa qofka qaraabada xidhiiriya alla hoojiyo wataxmilu lkalla midkaan isku filnayna waad qaadaa kalliga asal ahaan waa iqalka iyo culayska laakiin hadda waxaa loola jeedaa alladii laa yastaqilu biamrihi qofka aan arintiisa ku filnayn qofkaas ayaad qaadaa oo wax u qabataa qofka aan isku filnayn wa taksib lmacduuma wa taqsimu nnaasa dadkana waxaad siidaa almacduuma wixii la waayooo dadka kale agtooda laga waayo wixii dadku waayeen oo dadka kale agtooda ka waayeenna waad bixidaa wa taqri dayfa martigana waad marti gelidaahoo waad marti qaadaa wa tuciinu waadna u kaalmaydaa calaa nawaa'ibi alxaqi dhacdooyinka xaqa ah waxyaalaha dhaca ee dhibaatooyinkaa qaarna waa xaq oo xaq ayaa qofka culays ku soo gaara waxna waa baail kuwa xaqaad u gargaartaa kuwa xaqa ah ayaad u gargaartaa gacan siidaa wa tuciina waad u kalmaydaa calaa nawaa'ib اlxaq dhacdooyinka xaqa ah marka taasna wuxuu hi ibn abi jamra waxaa laga qaadan qof hadduu wax sheego waxaa laga maarmaana inuu daliil u keeno caaisha waxaan rabaa khadiija waxay u deliishatay inaan ilaahay nebiga hoojinayn wanaagga uu ka shaqay jiray intaasoo wanaag oo uu ka shaqay jiray u deliishatay intaas ayay u deliishatay intaasoo wanaag ayay u deliishatay fandalaqad way la tagtay bihi nabiga khadiijatu radia allaahu canhaa xataa atad ilaa ay ula tagtay bihi nabiga waraqata bna nawfal bni asad ibni cabdilcuzaa ibna cami khadiija ninkii la dhihi jiray waraqa ibna nawfal ibni cabdilcuzaa waraqa ibna nawfal ibni asad ibni cabdilcuzaa ibna cami khadiija oo khadiijo ina adeerkeed ah. khadiijo ina adeerkeed ah kaasay u geyy wa kaana waraqa wuxuu ahaa imra'an qof qofkaasoo tanasara masiixi noqdayoo kirishtaanoobay filjaahiliyati waqtigii jaahiliga intaan nabiga la soo dirin ayaa la yidhaahdaa jaahili intaan nabi moxamed sala allahu calayh wasalam la dirin waqtigaasaa waxaa lagu magacaabaa jaahili maxaa yeelay waqtigaas jahligaa badnaa marka intaan nabiga la soo dirin ayuu masiix noqday waktigaasna diinka صaxiixa ah ee addoommadu inay ilaahay ku caabudaan ay tahay diinka masiixiga ah. wixii aan la bedelin wixii la bedelay lagama hadlayo laakiin diinkii nabi ciise loo soo dhiibey kitaabka injiil ahaa iyo towraadoon asna la nasaqin ayaa qofka markaas diin saxiixa raba ka diin dhiga ilaa intaan la nasain marka waktigaasu asagu qaatay masiixiyadda oo uu diinkaas qaatay dadku ay jaahiliga ku sugnaayeen wa kaana wuxuu ahaa imra'an qof tanasara nasaaro noqday filjaahiliyati waktigii jaahiliga wa kaana waraqa wuxuu ahaa yaktubu mid qora alkitaaba qoraalka alcibraaniya ee luqada cibraaniga ah qoraalka luqada cibraaniga ah wax ku qori jiray fayaktubu waa ka soo qora jiray min alinjiili kitaabka injiilahaya magaciisa lagu soo dejiyey markaas rasuulkii ugu dambeeyuu ahaa markaas rasuulkii ugu dambeeyey alla soo diru markaas ciise ahaa ilaa nabigeenna marka weli lama soo dirin markaas marka injiiluu ka qora jiray bilcibraaniya luqada cibraanigaah ku soo qora jiray fayaktubu wuxuu ka soo qora jiray min alinjiili injiil bilcibraaniyati luqada cibraaniga wuxuu uga soo qoran jiray maa shaa allahu wixii alla doono an yaktuba inuu soo qoro wixii ilaahay u qadaro uu ka soo qoran jiray oo masaa'ila oo uu luqadaas ku soo qoran jiray wa kaana waraqana wuxuu ahaa waqtigaas ee waxyigu ku soo bilowday nabiga salى اllahu calayh wasalam shaykan oday odagaasoo kabiiran da-weyn odagaasoo qad camiya indhabeelay markay u tageen tan marka halkaasay la aado taasuna waxay daliil u tahay oo laga qaadanaa qofka markay arrin ku timaado ku cusub oo uusan garanayn inuu ahlucilmiga weydiiyo markaasna ahlucilmiga waqtigaas joogay qofka ugu oqoonto badan uguna fadli badan bacda nebiyi waraq u ah marka qofka arrin culus markay ku timaado oo uusan garanayn waxay tahay sida saxdaa inuu u tago qof uu u malaynayo oqoon iyo alla kacabsi qof walba inaad wax weydiido maaha oo uu weydiiyo marka dariiqii sawaabka ahaa ayay waafajireen wakadaalika waxaa xadiidka laga qaadanaa haddii qof kuu yimaado culays uu la kulmay oo arrin culusu ku timid adigana aadan masaladii ka jawaabi karin inaad ku hanuunido oo aad tusto oo aad u geydo ood gacan qabato cid ka jaahil bixi karta oo arrintaas ka dawey karta sida khadiija yeeshe waa sidaas waana sida saxiixa faqaalad waxay ku tiri lahu waraqa khadiijatu markii la tegey khadiija marka hadalkii bilowday dad qof soo wado ood culummo u keento hadalka adaa bilaabaa adoo ka naa'iba qofkan laakiin mas'aladii ka hadli maye kaliya waasidannimadaadaad ka hadla firi Ah, qofkaana wadaa arinaa ku timid warso shiiq waay qaabka khadiija fiir faqaalad waxay ku tihi lahu waraqa khadiija yabna cami ina adeer ismac wax ka dhegayso min ibna akiika wiilkaan aad adeerka u tahay waa ka wenya ah, waraqaa da weyn iyo nabiga markaas nabigu afartan sano jir weeye markaana waa nin daa hoggaboobey ah bal wiilkan aad adeerka u tahay bal dhegayso marka sida saxdaa ah waxay tahay qofkii markaad u keento culummadii ama qofkii masalada uga jawaabi lahaa waa inaadan adugu dhihin qofkan sidaas iyo sidaasaa ku dhacday sharcixu ka qabo isagiyaaba jooga saaxibulqisa jooga qofkii qisadu ku dhacday isagaa kaa og marka isagaa sidaas ugu saxsan u cabiro kara waxaad tiraa warso isaga adigu haka jawaabin sidaas wey faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabiga salى اlahu عalيه wasalam waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi yabna aki adeer maadaa tara maxaad arag adeer maxaad arag faakbarahu waraqu u sheegay rasuululahi rasuulka ilaahi salى اlahu عalيه wasalam khabara maa kii warkiisa ra'aa u arkay wixii uu arkayuu uga warramay waraq nabigaa warramay waraq u warramay faakbara wuxuu u sheegay hu waraqa faakbarahu waraqa wuxuu u sheegay rasuulullaahi rasuulka alle sala اllahu calayh wasalam khabara maakii warkiisa ra'aa uu arkay markuu u sheegay waa u jawaabay marka waraq faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabiga salى اllahu calayh wasalam waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi haadaa malagga kuu yimid annaamuusu waa kii sirta khayr u saaxiibka ahaa waxaa jira naamuus iyo jaajuus qofka sirta shartaa marka og jaajuus aa sirta khayrkaa qofka ogna naamuus aa la yidhahda marka malakuljibriilu uu og yahay soo maahan waa sir qarsoon addoommada wax ka ogeyn waana khayr marka waxaa la yidhaha naamuus saaxibu siri اlkhayr sirta khayrkaa midka u saaxiibkaa kaasaa waxaa la yidhahdaa naamuus marka wuxuu yidhi kanu waa midkii sirta kayrka ahoo qarsoon u saaxiibka aha oo ogaa weeye saasuu ku yidhi alladii waa kii nazala allaahu allah ku soo dejiyey calaa muusa nabiyullaahi muusa iriya wuxuu la socdaa waraqa diinkii nabi muuse sababtoo ah nabiyullaahi ciise markii la diray lama nasaqin kitaabkii towraad ahaa ma la nasaqin bal axkaamta ugu badan oo nabi ciise iyo dadkii rumeeyey ay ku dhaqmaayeen tawraaday aheed eh. injiil umaba badna axkaam waxay u badan tahay tarkiib iyo tarhiib ayadu ah. marka masaa'il aan badnayn ayuu axkaamaha ku jireen inteeda badan waa tarkiib iyo tarhiib marka kitaabkii tawraadaha oo nabi muuse lagu soo dejiyo warkaaya warar waa kitaabka ugu weyn oo waktigaas lagu dhaqmaayo ah danf ugu weynoo waktigaas ugu dhaqmayey ayuu ahaa marka wuxuu yidhi malagga kuu yimid waa kii sirta khayrkaa u saaxiibka ahaa sirta khayr kii u saaxiibka ahaa weeye alladii waa midkii nazla allahu allah ku soo dejiyey calaa muusa nabi muuse markaas ayuu tananiyey oo uu jeclaystay waraqa in waktiga nebi moxamed sal اlahu alay waslm nabinimadiisu soo caanbaxaydo waktigaas inuu noolaado jeclaysto khayrka waa la jeclaystaa wuxuu yidhi waraqa yaa laytanii shan laytadaydiiye fiihaa fii ayaami nubuwe maalmaha nabinimada jadaca dhallinyaro haddaan ahaa laha al haddaan mid dhallinyaro ahaa laha jadaca asalka waxaa loo isticmaala xoolaha dhallinyarada laakiin haddeer waxa weeyaan nin dhallinyaro haddaan ahaa lahay ula jeeda alla shallatadaydiiye haddaan ahaa lahaa maalmaha oo nubuwadaada nabinimadaada ah, maalmaha nabinimadaadu soo baxaydo jadacan haddaan ahaa lahaa laytanii shallaytadaydiiye akuunu haddaan ahaa lahaa xayan mid nool id wakti yukhrijuka ay ku bixinayaan oo ku musaafirinayaan qowmuka tolka waraqa durbaba wuxuu ogaaday nabiga salى اllahu calayh wasalam tolkiis inay la ollaytami doonaan ayna masaafiri doonaan taasuu ogaada taasuu ogaada qofka markaa duu caalim ku yahay shay oo uu yaqaano shaygaanoo kale sida uu noqdo ma'aalkiisa ee sida curfiga iyo caadada lagu yaqaan waa uu xukmina inay masaafiri doonaanuu markaasii sheega maxaa yeelay sida caadadu ku dareersataa sidaas aheed weligeed nabi ummad uma imaan qof kayr wado tawxiid sheega ummad uma imaan ummaddaasoo kufri iyo shirki ku sugan ilaa ummaddu waa colaadidaa sidaasaada caadadu ku dareysa saas daraaddeed ayuu yidhi nabi jamra waxaa ku sugan in qofku uu ku xubmi karo sidii caadadu ku dareersato la arki jiray shaygan oo uu ku bartay inuu ku xugmi karo dhihi karo shaygaanu sidaan arki jirnay nuucaasu noqona waa qof oqoon u leh qofka hadlaya shayga faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam awa mukrijiyahum waa la yaabo oo ma ibixinayaan maxaa yeelay inuu la yaabo waxaa keene waktigaas nabiga salى اlahu alayه wasalam sidii loo jeclaa asaadiq اlamiin ala dhihi jir waktigaas quraysh waxay dhihi jireen asaadiq alamiin runlowgii aaminka ahaa aaday u jeclaayeen hataa kacbada maray dhisayeen ayagoo mushrikiin ah oo ay isku qabteen dhagaxa xajarul aswadkaa meesha yaa gelina meesha yaa gelina waa agtay meel oo halkaas xabadkaaga ka hoose xuduunta camal ku aadanu ku jira meeshaas marka qofkaa inta qaado qabiiladaa inta qaado gelinay waa sharaf weyn inaad tira xajarul aswadka meesha anaa gelina qolo walba marka kale qolada kale uma quurto dadkiina muslim maaha marka yaa gelina yaa gelina waa la isku qabsada maray isku baabi'i tegeen alen war yaanaan islaynin ninka noogu horeeya noo yimaada ninkaas aan u dayn khalaas waa u daynaa markaasuu nabigu soo galay salى الlahu عalيه wasalam mar alla markay arkeen yahahn radina bi raalligan kuna ma maxamed dulamiinaa yimid asaadiq اlamiin khalaas raalligan ku wadan isaguna fiiri ma dhihin waa fursad aan ka faa'iidaysto si aan magac ugu helo ummadda dhexdeeda ugu shuhroobo ma dhihin wuxuu yidhi go inta dhiga gow inta dhigay dhagaxiiu saaray wuxuu yidhi afarta gees qolo kulli wix qabaa'il ahaan qoloba geesa qabada hayaan qaadno asna hoosuu ka haya aan qaadno ku dhaweey meesha ku dhaweey kudhawe gacantiisuu meeshuu dalab kula si haa kulli waa qaatee waa sharfowday xoogaa ka faa'iidaysa lama rabo daa hoogaa fursad aragto ummadda dhanaa la ilaaliyaa waxa weyn qalbigooda wanaagooda maslaxadooda waa inta ka faa'iidayso maaha sax ummaddii o dhan u ilaaliy marka fiiri meeshuu ka joogay sidaas ninkii dhexdooda ka ahaa ilaahay markuu doorto qayr u siyaada lala colayta marka waa nuucaas caadada banu aadamka nabigu waa la yaabay salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi awa mukrijiyahu may bixinayaa qaala wuxuu yidhi waraqa nacam waa ku bixinaya waa lagaa cayrina maka taa yaqaana wuxuu yaqaano wax ku xukmina ah. lam yأti waa kanaa masaladaan ogi lam yأti lama imaan rajulun qof qadu weligiis bimili maa kii wax la mid ah jiئta bihi aad la timid ilaa cuudiya waa lala collaytamay weligeed ma dhicin waxa aad la timid allah keligiis ha la caabudo nin la yimid oo kaa horeeyey ilaa waa lala collaytamay maadaamay caadadu sidaas ku dareersatay wadadii ad mari doontaa saasuu leeyahy waddadii ad mari doontaa markaasuu wuxuu yidhi waraqa wain yudrignii hadduu isoo gaaro yowmuka maalinkaaga ansurka waa kuu gargaaraa nasran gargaar gargaarkoo mu'azanan la xoojiyey maalinkaaga haddaan noolaado waan kuu gargaara hadda fiiri waa shayd indala isagoo xaaladdaas dhima anigu waa gaboobay waxna ma galo bal ciddii alla u bixiyaan arkaynaa intiisuu rabaa inuu ilaahay ugu gargaaro adiga in kaleeto kuma saarni moogtahay tabartaadaan rabaa inaad u gargaarto diinta alle soo ma jeed intii ilaahay ku siiyey in kalena xilkaama saar ah, inta alla ku siiyey alle ugu gargaar waa kuu gargaarayaa weliba gargaar la xoojiyey uma lam yanshab siima nagaan waraqatu an tuufiya in la oofsaday waraqa oo iska dhinta markiiba mas muddo dheer siima nagaan uma lam yanshab siima nagaan waraqatu an tuwfiya in la oofsaday wa fatara alwaxyi waxyigiina waa kala go-ay malagii u imaanayey nabiga sala اlahu alay slam mudduu ka maqna ilaahay waa xakiim maadaama uu markii hore nabigu argagaxay oo naxay waxaa la rabaa naftiisu inay degto oo uu asagu u hiloobo oo yidhah war khayrkii alla yaa ii keena mar inuu isagu hiloobaa la rabaa haddii isla marka dana la soo celsoo si inuu sii argagaxaa marka ilaahay waa xakiim inuu asaga qalbigiisu dego oo u qayrkii u hilooba ayaa la rabaa qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi ibnu shihaab azuhri waa raawigii xadiidka ka wariyey curwa ibnu zubayr oo xadiidka ka wariyey can caaisha binti abi sidiiq marka ibnu shihaab waa zuhri wuxuu yidhi intaas horta ah, waxa weeyaan xadiidka dariiqaas caaisho uga wari oo min musnadi caaisha weeye laakiin wuxuu ihi waakbaranii wuxuu ii sheegay abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf anna jaabir annadaas nusqooyinka gabalay ka dhacda khaasatan kuwa sawirka saaray ka badan annadaasu ka maqanta inay annadu kuugu qorantaa la rabaa xadiiskay ka mid tahay waakbaranii wuxuu ii sheegay abu salama ibnu cabdiraxmaan anna jaabir ibna cabdillaah alansaariy jaabir ibnu cabdillaahi alansaari wuxuu ii sheegay qaala inuu yidhi jaabir walxaalna uu yidhi huwa jaabir yuxadiu uu ka warrama can fatrati اlwaxy waxyiga kala go-idiisii asagoo ka warrama wuxuu yidhi faqaala nabiga wuxuu yidhi salى اllahu alيه wasalam fii xadiiثii xadiidkiisa nabigu wuxuu ku yidhi baynamaa waqt baynaa waqti ana aniga amshi aan soconaa id wktigaa samictu waxaan maqlay sawtan dhawaaq min asamaa kor aan ka maqlo anoo socona aan kor dhawaaq ka maqlo farafactu basarii aragaygan kor u qaaday kor aan fiiriyey faidaa isla markiiba almalaku malagii alladii malagii jaaanii iigu yimid bixiraa'in jaalisun waa mid fadhiya calaa kursiyin kursi ku fadhiya kursigaasoo bayna asamaa'i waalardi irka iyo dhulka dhexdiisa ku sugan dhaandhawaaqii fiiriyey waaba aqaanba waa malagii oo iigu imaan jiray qaaru xiraan isagiyaa kursi hawadan yaalla yaa celinaya allaha dhulkaa nala celinaya celina dhulkaana hadda yaa nala celina meel masaajid ka dhiso meel suuli ka dhigo meel guri ka dhigo meel bannaan ka dhigo meel waddo ka dhigo isaga tasarufayno ilaahay noo sakiray allahaas nagu haya ahwadana haya oo kursigaas ku haya allahaasaa ku haya sida dhulkana lakugu sakiray malaa'igtiya ilaahay u sakiray meeshan markaasay meel fadhiisanayaan meel istaagayaan meel soconaya allaha dhulka nagu hayaana ku haya marka malaga halkaas fadhiya farucibtu minhu argaga xaggiisaa layga argagixiyey markaan arkay malaga haybadiisa waa argagaxa haddana farucidtu minhu xaggiisaa layga agagaxgeliyey farajactu waa laabto khadiijan u laabtay faqultu waxaan idhi zamiluni iduduuba war hallay duduba haddana argagaxaan dareemaan qofku caadaduu yaqaan waa inuu isku daweeyo haddaan sharcigu diidin caadadaasa carabta jiqin ayadaana nabigu isku daweyna markuu argagax dareemo horena masaladaasna xalan soo qaada faanzala allahu tacaala ilaah wuxuu soo dejiyey yaa ayuha almudasir midka isduuduubayo qum istaag faandin dadka u dig haysudumi istaag dadka u digoo naarta uga dig iyo shirkiga iyo cadaabka alle ilaa qowlihi ilaahay qowlkiisa intii laga gaaro warujza sanamyaalka fahjur ka tag ah, sanamyaalka ka tag ilaa nabiga sala allahu alay slm diinkan dadkii u gaarsiina nabigu asagu sanam ma caabudi jirin laakiin dadka u sheeg waa tir war sanamka laga tago ah. warujza sanamyaalka la caabuda waa cibaadaةasnaam rujsigu sanamyaalka la caabuda fahjur ka tag faxamiya alwaxyu waxyigii waa kululaaday watataabaca waana israacraacay markaa si isdaba joog uu u degay aayaadkii iyo suwarkii ay soo degeen markaas arrintii kitaab اimaan haadaa maxalo xadiiska soo socdaa iimaanka ka hadlaa kitaab اimaan iimaanka kitaabkiisa hada maxalo rawa الbukhaariyu imaam الbukhaarي wuxuu ka wariyey can anasi radي الlahu canhu can النbiي nabiga inuu ka wariyey salى الlahu عalيه wasalam qaala nabigu inuu yidhi ثalaaثun ey ثalaaثu khisaalin saddex arrimood man qof kasta oo kunna ay ku sugnaadaan fiihi qofka dhexdiisa wejada qofkaasu wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa qof kasta oo saddex sifa ay ku sugnaadaan iimaanka macaankiisi ayuu hela qofkaas xadiidkaas nabigu sal اlahu alay sl noo sheeg iimaanku inuu leeyahay macaan macaan oo la dhedhansado ibn abi jamre wuxuu yidhi waxay daliil weliba u tahay iimaanka qofna waa dhedhansana midna u dhedhanima ah. qofka isadoon gaalahayn muumin ah waxaa dhacday inuusan gaarin inuu dhedhansado ah qofna waa dhadhansanaa heerkaasuu gaaraya saddexdan sifo qofka laga helaa dhadhansanaya laakiin wuxuu yidhi culammadu waxay isku khilaafeen dhadhankaas macaankaas macaankaas ma mid xisiyaho toos qofku u dareemayaa mase waa mid macnawiya qaar ay yidhaahdeen waa macnawi laakiin taas waa sarfi oo xadiidka lafdigiisa laga sarfiyo daahirka daliilna male saas darteeda sawaabku wuxuu yahay oo raajixu uu yahay yushiiqu in daahirka lagu socdo oo la yidhaahdo maya macaan oo xisi ah oo la dareemayo wey markaasuu miisaal sii daayo la fahmi karo miisaaladaas laba aan ka sheegno waxaa ka mid ah bilaal markii mushrikiintu ku cadaabayeen oo ku ciqaabayeen maka maka oo korkaan kulaylkeeda arag aan loo cabiri karin kulaylku heerku gaaro markay qoraxdu aad u kululaato ciridda la dhigayo qoraxda ciridda oo dab in lagu shiday caal ah markaasaa dhabarka inta loo dhigaa xabadkana dhagax weyn laga saaray xaaladda xanuunka intaas la eg asaga wuxuu dareemayaa iimaanka lagu cadaabayo lagu haysto macaankiisa macaankaasaana halmaansiina markaasuu ku dhiira jiray inuu ku dhawaaqo kelimadda gaala u naqceeb tahay oo wuxuu dhihi jiray axad axad marka dheeraad ka laabo ah, ka laabo diinkaas oo tawxiidka ka laabo markaasay uu ku sii dhadhansanaaba markaasuu leeyahay axad alla waa mid axad kale cibaadana ma le wuxuu ku adkaysana waa dhadhanka wuxuu yidhi markuu dhimanayeyne waxay dhahayd ehelkiisu waa karbaa alla kurbadeenni maanta kurbaan nahayda markaasuu lahaa waa darabaa alla farxaddayda mawdkii yahayo ogow sakaraadkii yahayo adan alqa axibba muxamadan waxisba farxaddaydi yaa timi waa dhimanaa berriyaa nabi maxamed la kulmayo xisbigiisi uley ka war ah. farxaddaydi xanuunkii mowtku aw sakaraad mowtku xanuun weeye waxaa ka qalib noqday macaanka macaanka uu iimaanka dhadhansanayo ah. kaasaa ka qaalib noqday se uma jeedo saasaa ka qaalib noqday tusaale kale tusaalayaalkuu keenay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah oo ay duleen muslimiinta oo nabigu hogaaminaya salى الlahu عalيه wasalam habeenkii markii lasoo laabtay oo meel la degey ayaa laba nin waardiyihi loo dhiibay laba saxaabi midaa seexday kii kalaa waardiyahayo qoladii maanta la weeraray mid ka mid ah a inta soo tegey oo fiiriyey waardiyihii uu kii salaada ku jiru ku dhejiyey fallaan nab qur-aanu aqrinaya oo u baxayu ku macaansana kama bixin salaada xanuunkan waxaa halmansiiyey macaanka qur-aanka uu ku raaxaysana inuu kala gooya dhibaydhaba inuu qur-aanka kala gooyo u akrinaa aa uga xanuun badan leebka ku dhacay macaanku meeshuu la gaaray markaasuu mid kale u dhiibu ku dheji ma kala goyn salaadii mid saddexaaduu ku dheji markaasuu salaaddii ka baxay uu kiciyey kii kale wuxuu yidhi waxaan ka baqay anoo salaada ku jira nafti uga dhacdo oo muslimiintu loo gudbo oo dhibku aniga iga gudbo muslimiinta gaaro maahan iguma fududa inaan kala gooya marka qofku waa dhadhansanayaa marka iimaankiisu xoogaado cibaadaduu dhadhansanaya u dhadhamaya dhadhan oo xaqiiqaah maaha mid malamalaaw alaaثu saddex sifo waa alaaثu khisaalin saddex arrimood man qof kasta oo ku nafiya ay ku sugnaadaan wakaana taamaa qofkay ku sugnaadaan wajada wuxuu helaa xalaawat imaan an yakuuna allah allah waa inuu ahaado wa rasuulu rasuulkiisa axabba kuwa la jacayl badan yahay ilayhi axabba mufsada laga dhigo ismu tafdiil oo min ay ka dambaydo ifraad iyo tadkiir aa loo laasimina an yakuuna allaahu wa rasuuluh allah iyo rasuulkiisu waa inay ahaadaan axabba kuwa laga jacayl badan yahay ilayhi qofka intii kaa mimaa kii siwaahuma ka soo haray mimaa mimaa maada mawsuula oo cumuum faa'iidaynayda dhammaan wixii ka soo haray wey xataa naftiisaa ku jirta eelkiisa maalkiisa koow waa midka koobaad sifadaas qofka laga helaa iimaana dhabiye macaankiisa in naftiisa maalkiisa eelkiisa dhammaan wixii ka soo haray ilaah iyo rasuul iyo ilaah iyo rasuul waa inuu ilaah iyo rasuul jeceliy koow waa midda koobaad tan labaad wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu xaal uusan u jeclaanayn u jeclaanayn ilaa lilaahi allah dartiis subxana tacala ila waa sarreeyo qofka uu jeclaana waa inuusan u jeclaan qofku waa kugu qabiil qofku waa kugu xisbi qofkaanu waxbuu ku siiye xooluu ku siiyey midna waa inuusan u jeclaan muxuu jeclaanayaa qofkaanu wuxuu ku sifaysan yahay sifaad alla jeceliy ictiqaadkuu ku sifaysan yahay cibaadadiisa manhajkiisa dariiqadiisa sifaadda uu ku sugan yahay waa sifaad alla jecel yahay soo maaha adigana hata alla hadduu jecel yahay sifaadan addoon allaatay soo maaha waxa alla jecel yaha jeclaana saasaad qofkaan u jeclaana qofkaan sifaaddiisaan alla jecel waa inaad jeclaato haddaad addoon ilahay waa taan labaad wa an yakraha waa inuu qofku nabcaadaa an yacuudda inuu u ahaado an yacuudda an yasiira laaba rajaca maaha waa saara an yacuuda inuu u ahaado fi اlkufri ilى اlkufri fiiduna waa bicnaa ilaa kufri inuu u ahaado waa inuu u nabcaadaa kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa in lagu tuuro fi naari dab gaalnimada inuu gaalnimo ku dhaco qofku waa inuu u nabcaadaa sida uu u necab yahay dab in lagu rido dab in lagugu rido waxaad ka necabtahay lama suuray karo kale nuucaasoo kale waa inaad gaalnimada u aragta sababtoo ah gaalnimada dabaa ka dhalana weliba dabkii weynaayo dabka allah maaha dabka adduun marka saas waa in qofku u nabcaadaa gaalnimada saddexdaas wuxuu yidhi xaashiyadan waynu ku yaallaa daarulminhaaje xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaa xadiidka ku sugan ishaaro oo lagu ishaarayo ila ataxallii biاlfadaa'il wاtakhallii can اradaa'il taxalligu waxay tahay wanaagga qofku inuu ku sifoobo takhalligana waa inuu xumaanta ka marnaado xadiiska marka taasuu tusaya wy ah. inuu qofku ku sifoobo fadaaisha ilaah iyo rasuul la jeclaado dadka ilaah iyo rasuul jecel ilaah iyo rasuul jecel yihiin la jeclaado waa ataxalli bilfadaa'il tan ugu dambaydoo ah kufriga iyo xumaanta la nabcaadaana waa atakhallii can اlradaail xumaanyaalka inuu qofku khaali ka noqdo ah. taxalli iyo taqali tusaalihiisu waxay tahay qofka wuu shaqaynaa dhar wasaquu sitaa haddow hadduu rabo inuu isqurxiyo muxuu sameeyaa koow taqalliguu sameeyaa dharka wasaqda ahu iska siidaa xamaamku tagayo suuliga waaqubaysa uskagu iska dhaqaa afkana waa iska cadayaa kadibuu labiska cusub gashadaa labiskan cusubuu gashanayaa la yidhaha taxalli takalina waa wasaqdu iska dhigayey diinkuna waa nuucaas shirkiga kufriga macaasida bidcada oo qofka iska marnaysiyo waa takalli waxyaalihii xunaa inuu ka marnaado qof taxalligune waa iimaankii xubullaahi xubu rasuul inuu qofku ku sifooyo oo u qaafo sidaas wey maxabbada ilaahay la jeclaadaana waa labo laba qaybood wey farad iyo sunna faradku wuxuu yahay qofku inuu jacayl weyn ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaado jacaylkaasoo ku xambaara qofka wax kastoo alla amray inuu sameeyo oo waajiba wax kastoo alla ka reebay inuu ka haro oo xaaraan aha inuu ka haro qadarka allena raalli ku noqdo kaasi waa waajib wa asluliimaan jacaylka sunnadaa waa maxeen waa sunnooyinka inuu daa'imo waxyaalaha shubahaadka iyo kareeyadana ka fogaado waana yar yahay qof isku darsaday labadaas ee jacaylkii sunnada ha gaaray inta waajib dhameeyey waa yar yahay waa qof ilaahay un qayr la maagay ibn abi jamra wuxuu yidhi in la sheegto ilaah iyo rasuulaan jecela waa waxyaalo naftu u degdegto naftu waa iskaga degta ilah iyo rasuul waa jecel iddicaagaas laakiin nabiga salى الlahu عalيه wasalam labadan calaamuu ka dhigayuu yidhi imtixaan wax laysku imtixaamo ah, labadan calaamo wuxuu ka dhigay tafriiqan bayna adacwa wاlxaqiiqa wax kala saara sheegasho iyo xaqiiqo labada calaamo wuxuu leeyahay an yakuuna اllahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa وan yuxiba اlmarأa laa yuxibu ila lilah intaas waa aلtaxali biاlfadaa'il hal miduu ka dhigay tan dambena waa aلtakali can اradaail miduu ka dhigay tanaa marka hore saas daraaddeed qofka doonaya sheegashadiisu inay run tahay inay been tahay naftiisa waa inuu ku imtixaano xadiidkan saad ku ogaana u imtixaane inaad ilaahay iyo rasuul jeceshahay ood naftaada ka jeceshahay tusaale ama ehelkaaga aad ka jeceshahay shay ayaa ilaahay iyo rasuulku ku amrin waa lagu amr ehelkaagiyaa kuu diiday alla iyo rasuul ayaad khilaafto ehelkaad raacday yaa jecesha ehelkaagaa jecesha cadaato inaad been sheegay waa cadaato ehelkii waa ka diido waxaad tidhi ehelow alla iyo rasuulaa i amray khiyaar melihi markaasaad adeecday allayna ehelkaaga alla rasuulad alla i rasuulaad ka jecesha markaas naftaadii haddana ku timi shayaad adugu jecleen ilaah iyo rasuulaad diiday waa ka hari diiday haddee naftaada iyo ilaah iyo rasuul waxaad jeclaatay naftaada soo mara shayaad jecleed ilaah iyo rasuulaad diideen waa ka harta alla l ilahiyaad jecesha iyo rasuulkiisa ood naftaada ka jecesha maxaa yl adiga iska har ayagaa kaala hadlay marka war adugu isimtixaan adugu is-imtixaan ilaa adiga naftaada rabaa inaad xisaab u diyaargarowdo intaan ilaahay ku xisaabin taas ayaa lagaa rabaa rawa bukhaariyu imaam الbukhaarي wuxuu ka wariyey can cubaadata bni saamit radia الlaahu canhu wa kaana cubaada wuxuuna ahaa shahida mid xaadiray badra dagaalkii badar saxaabadii ka qayb gashay iyuu ka mid ahaa wa huwa cubaada axad nuqabaa'i nabadoonnadii mid ka midana waa ahaa laylat alcaqaba waa laylat alcaqaba ahaaniya mid ka miduu ahaa laylat alcaqaba waa baycat alcaqaba ballanka markay ansaaru la gelayeen nabiga salى اlahu alيه wasalam nabigeena suban salى اlahu alيه wasalam sanad kasta xajka markuu maka joogay carabtu waa soo xajin jireen iyagoo gaalahay soo xajin jireen oo xaj imaa jireen qabiil walbaana meelu degi jiray mar alla marka xajka la gaaro uu qabiil qabiil ugu tegi jiray qabiilkaan u tegaa meeshaan degan markaasuu leeyahay iwada guryihiinnii igeeya iyo deegaankiinnii idifaaca aan risaalada rabbi ii soo dhibay ummadda gaarsiiye markaasay leeyihiin arrinkaagu hadduu xoogaado oo aad awood yeelato markaad dhimato dhaxalka ma leenaha annagu markaasuu leeya maya taas ilaahay baa maamula cidduu rabunu u dhiibaya ee jannaad helaydaane idifaaca markaas maya maya daana madaxnimada lahayn markaad dhimato naga markii dambe ansaaru helay toban ansaar iyagaa rumeeyey waa tageen madiinay tageen diinkiiyay gaarsiiyeen sanadii labaad ay toddobaatan ku yimaadeen iyo dhowr oo laba-iyo toban nabadoon kala hogaaminaysa laba-iyo toban nabadoon mid ka midu aa cibaada oo ad dhahayaan mid walbaaba tolkay anaa ka mas-uula waxaan ballan qaadaynaa ta ku wadno oo waddankayagay ku geyno inaan kaa difaacno waxa aan naftayada iyo ehelkayaga ka difaacno jannana aan ilaahay uga hawno oona wax kale kaaga rabo inaga kudayna ballankaas dadkii qaadayey ayuu ka mid ahaa weliba qabiilkiisao dhan u qaadayy maa naftiisa oole tolkay anaa ka meel marina inay ku difaacaan naftiga maalkula garab istaagaan kuwaasuu ka mid ahaa marka wa huwa axadunuqabaa'i nabadoonnadii mid ka miduu ahaa laylata alcaqaba laylata baycat alcaqaba ana rasuulalaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi walxaal xowlahu nebiga hareerihiisa xisaabatun jamaaca ay ku sugan tahay jamaacadaasoo min asxaabi asxaabtiisa ka mid ah baayicunii ballan ila gala ballan ila gala calaa anlaa tushrikuu billaahi shay-a inaadnaan ilaahay wax la wadaajayn ballan igula gala ballan igula gala inaadnaan ilaahay cid kale wax ugu darayn saasuu ku yidhi shay-an waa nakira fii siyaaqi nafyi laada ka horayda waa naafiya waa naafiya marka tacum cumuum cumuumka macnaheeda waa maxee wax alla ka soo haray oo dhan ayaa shaygu ku dhaca malag muqarab ah ilaah cibaado looguma daro nabi mursal ah ilaahay cibaado looguma daro weli saalix ah ilaahay cibaado looguma daro dhagax iyo geed iyo wax kala midna ilahay wax looguma daro hal shay inaadnan ilaahay garab dhigay ilaahay cid shirka la ma jirto inaadnaan ilaahay shirka cid kala dhigay ballan igula gala waa dmbi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn inaad ka beri noqoydaan ka haraydaan ballan ilaahay igula gala walaa tasriquu inaadnaan waxadayn ballan ilaahay igula gala walaa taznuu inaadnaan zinaysayn ballan igula gala walaa taqtuluu awlaadakum carruurtiinna inaadnaan dilayna ballan igula gala dad qof kastoo ilaahay xarimay in la dilo wa khaasatan qof muslima in la dilo waaba xaaraan eh carruurta muxuu nabigu u gaar yeelayaa markaas waaqicada taagneeda ugu badneed waxaa qaalib ahaa mushrikiintu inay caruurtooda laayaan ayagoo fakri ka cabsana ama ceeb ka cabsana ah, ama ceeb ka cabsana ay lay jireen caruurtooda ah, ceeb ayagoo ka cabsanay ama fakri ka cabsana si gaara saas ugu sheegaya saddexdan kalena waxay ka mid yihiin kabaa'irta waaweyn oo khatarta ah ee halaagta dadka ee naarta tiimbida middeeda kale fiiriya qaabka ay u kala horeeyaan inaadnaan waxadayn inaadnaan zinaysayn carruurtiinana dilay marar badan zinada iyo carruurta la laayaa waa isdaba socdaan waana kala dhashaan shaydaanku waa cadow qofka marka kood dembiyuu ku ridaa markuu dembiga ku rido wuxuu ku dadaalaa inuu mid ka daran ku rido ilaa uu gaalnimo gaarsiiyo marka horeta zinuu ku ridaya qofka markuu zinada ku hubsado oo ilmo caloosha galaa uu leeyahay yaadan ceeboobin ilmaha dil ilmaha hala dilo kniini l soo xaaq soo tuur ilmaha waa ka dembigii hore zinada waa ka wenyahy hadda waa waa naf aan dembi galabsanoo la dila markaa dambe uu leeyahay hadda waana zinaysato waa is ogta naf muminadana waa disha adiga waa kaaga dhammaata iska gaalo ilaa uu marka naar kuhubsado kahadlin waxaa la rabaa marka horeeto inaad meel adag ka istaagto hadduu midkan koobaad kugu ridana ka labaad uusan kugu rido wuxuu kuu suuraynayaa dadkaad ku ceeboobayda laakiin ilaahayaad ku ceeboobayda marna kugu soo dhicime bal musiibada ku haysa ah, yastakfuruuna min annaas walaa yastakfuruuna min allahi wahuwa maca inaa lilaahi wa inaa ilayh ah, dadkiyaa la yska qarinayaa ilaahayo mar walba daalacanayana ma la yska qarinayo hadilnina ilmaha marka horeba sinada iska daayo haddaad ku dhacdeenna ilmaha dilinina waa dembi ka sii darane waa dembi ka sii daran dhaqaatiirnaad meelay u furteen inay ilbaas kaliya laayaan oy soo ridaan talcag yar ku qaataan allahuma istacaan walaa taatuu inaadnaan la imaanayn inaadnaan la imaanayn ballan igula gala bibuhtaanin been beentaasoo taftaruunahu aad samaysanaydaan bayna aydiikum wa arjulikum lugihiinna iyo gacmihiinna hortooda lugaha iyo gacmaha maxaa loogu tiiriyaa beentaan sida khaalibka afcaasha addoommada lugaha iyo gacmaha ka dhacda E, marka waxaa loola jeedaa walaa taatu inaadnaan la imaanayn bibutaanin been beentoo taftarunahu aad abuuranaydaan oo samaysanaydaan oo been abuuranaydaan min qibali anfusikum naftiinna xaggeed maxaa ka mid ah in ilmo meel aan xaq ahayn laga keenay nin aan dhalin loo saariyo oo waxa weeye qof dumar ah inta dariiq aan xaq ahayn ilmo ku xambaarto ninkii qabay inay u salido kale adaa qabay waa been abuur lugahaaga iyo gacmahaaga hortooda aad ka samayday ah, nabiguna dumarka si gaaruhu barankaas uga qaado ah, oo intaanu ay liba ku jirto si gaaru uga qaado walaa tacsuu inaadnaan caasinayn fii macruufi wanaag wuxuu yidhi ibnu ibnu abi jamre hadal balaaqo badan oo xeel dheer weeye wanaag inaadnaan caasayn macnaha waa hadal mubaalaqo iyo cumuum ka gaaray meesha ugu dambayday wanaagkas wax kastoo ilaahay amray rasuulku amray waajib sunno midna inaad nancaysan sidaas ballan igula gala macruuf wax kastoo wanaaga waajib iyo sunnada faman wafaa qofkii oofiya uu yidhi nabigu sala allahu alay waslam ballankaas minkum idinka xaalu idin ka mid yahay faajru ajarkiisu cala allah allah korkiisu ahaada allah korkiisu ahaado oo waxa weya ilaahaya ka abaalmarina ajarka haddeer halkaa laguma sheegin laakiin xadiidka mucaad nabigu wuxuu ku sheegay qofka ballankaas oofiya alla keligiis caabuda xaqa uu leeyahay ilaah u ballan qaada inay tahay janno inuu geliyo ousan cadaabin taasuu u sheegay waman asaaba qofkii asiiba min daalika madkuurka xaaluu ka mid yahay wixii la soo sheegay wuxuu ahaa shirki iyo tuugo iyo zino iyo qatlu nafsi alatii xarama allahu qatlahaa iyo iftiraa iyo been abuur iyo ilmo loo saariyo cidaan dhalin iyo in wanaagga la khilaafo intaasaa la soo sheegay shay waa nakiro fii siyaaqi shardi cumuumay faa'iidayna mantaa shardiyaa laakiin taksiisaa ku jira markaan aayadaa khasiisi doonta oo waxaa la leeyahay yani xaashiyadana waa inu kugu yaallaaha xaashiyada matnigana oo xaashiyada eh, dabcadda daaruminhaaj xaashiyadana way kugu yaallaa sharaxa kaleeto laftiisa oo sarmuumina waa ku yaallaahe waman asaaba qofkii asiiba min daalika inta la soo sheego dembiya wax xaggiisa shay-an qofkii shay ka asiiba hayra shirki oo aan shirki ahayn shirkigu kuma jiro hadda shirki waa baab gaara ah, ee dunuubtii kale waa ah, shirki waa baab gaara aayadaa ka reebtay aayaddaas waa aayadee waa aayadda suuraة النisaa in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay marnaba ma dhaafo in loo shariig yeelo macnaha qofkaan ka toobad keenin qofaan ka toobad keenin shirki ilaahay sinaba ugu dhaafi ma marka kuma jiree cumuumkii shay-anta aayaddaasaa khasistay shirkiga ee dunuubta inta kale ee gaalnimada ka sokayda qofkii ku dhaca oo facuuqiba la ciqaabo fi dunya addunyada dhexdeeda ciqaabkaasu labu noqon kara xadkan in laga oofiyo qofkaan waa zinaystay xadkiyaa laga oofiye waxbuu xaday xadkiyaa laga oofiye ah, qofuu dilay xadkiyaa laga oofiye xadkiyaa laga oofiye xadkiyaa laga oofiye wuxuu kaloo noqon karaa ayadoon xadkii laga oofina ilaahay ciqaab ku rido xanuuno iyo masaa'iba alla ku rido aysaguna waa kafaaragud labaduba dembiga kafaaragud ay u noqon sidaas daraaddeed xadiiskan wuxuu sariix ku yahay xuduudda la oofinaa qofka kafaara guday u tahay qofaa xad galay waa la soo qabtay maxkamaddii alla keenay xadkaa laga oofiyey dembigaas waa loo dhaafa ma inuu toobad keenaa shardiya maya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen maya shardi maa isagoon toobad keenin oofinta xadka laga oofiyaa lagu dahira waa zinaystay waa la soo qabtay asagu ma tooba kama tooban karin zinada xajigaa la marsiiyo waa dembi dhaaf weyna zinadaas waa loo dhaaf waa loo dhaaf waxbuu xaday gacantiia laga gooyey tuugadaas waa loo dhaaf jamaahiiru ahlicilmi saas yihahdeen ayma yaraa khilaafeen waynu kugu yaalla xaashiyada xaafid ibnu xajar isagoo sidaas u caddaynaya oo aimo yar qaar taabiciyaalka ka mida imaamkii mufasirkaa weynaa imaam اlbaqawi ayaa waxay mareen maya inuu toobad keenaa shardiya iyo ibnulxasmi waana qowlka muctasilada qowlkaas laakiin jamaahiirtu waxay mareen maya waxa weyan haddiiba xadka laga oofiyo xuduudu kafaaray qofka u tahay wakadalika waxaa la mid ah masaa'ib ilahay hadduu ku rido masaa'ibtu qofka dembi dhaafay u noqota maxaa ila hadalka nabiga fiiriya waman asaaba qofkii asiiba min daalika taas la soo sheegay xaaluu ka mid yahay shay an shay oo fa cuuqiba lagu ciqaabo fi dunyaa fahuwa ciqaabku kafaaraةn kafaara gud u yahay lo qofkaas waman asaaba qofkii asiiba min daalika kan la soo sheegay xaaluu ka mid yahay shay-an shay hayra shirki shirkigu kuma jiro uma satarahu llah kadibna alla asturo qofkaan xadu galay lagama oofin ilaahay baa asturay fahuwa famru arrinkiisa ila اllah mufawadu waa mid loo bandhigay ila اllah arinkiisa ilaaha loo bandhigo in allah hadduu doono cafa can iska cafina bifadlihi fadligiisuu ku cafina wa in shaa hadduu doonona caaqabahu ilaahay waa ciqaaba bicadlihi cadaaladiisuu ku ciqaaba qofkii xuduuddii alluu gala xadkii lagama oofin ilaaha casroo qariyey ciqaab iyo cuqubooyina ilaahay adduunka kuma ridi waa dhintay hadduusan dembigaas shirki ahayn fahuwa taxta mashiiat اlah qofkaas mashiicada alluu ka hoos jiraa alla hadduu doonana wa iska cafinaa bifadli hadduu doonana waa u ciqaaba bicadli cadaaladu marsiina waana sida aayadda suuraة nisaa sheegayo ah, in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashiiu ku jira mashiiadu ku jira waa goorma in lam yatub wey haddaan xadka laga oofin walam yatub uusana toobad keeni hadduu toobad keeno maya loo cadaabi ma qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah in allaha yakfir dunuuba jamiican xataa shirki markaas shirki waa ku jira markaas mar hadduu qofku toobad keeno dunuubtu kala qaad male lama kala qaadayo laakiin hadduusan toobad keenin shirkigu ka mid maaha inta ilahay u dhaafay isaga cadaabu leey qofku shirki u dhinto laakiin inta kale ayaa mashiicada alle qofku ku jira wuxuu xaashiyada ku soo guuriyey ahlcilmiga masale ay isku khilaafeen qofka haddii uu galo xad yaa u fadli badan inuu iskeeno maxkamadda isgeeyo dee maxkamad markaan lena waxaan ka laga hadlayaa meel ilaahay xuduuddii isii lagu oofinayo oo maxkamadu taallo xuduudda alle oofida zaaniga jeedasha dhagax ku disha tuugga midigta ka goyda qamriyo cadkab jeedasha laakiin sideenoo kale inaa lilahi wainaa ilayh raajicuun dad musiiba ku dhacday oon xuduudda dhexdooda laga oofayn haddaad tahay ilaah iskaga toobadka markaas de war male masaladan ma taalo sida annaga nugu dhacdoo kale qoomay ku dhacdo musiiba ku dhacday oo xuduudii alle maxkamada oofayda aan la erag waa dad musiiba ku dhacday kuwaas waa qof inuu ilaah iskaga toobad keeno laakiin maalan meeshii maxkamaddii taagantahay oo xuduudda alle laga oofinaan qofkii ku gala xadkii ma waxa u fadli badan inuu maxkamadda iskiiyo oo yidha xadkaa layga oofiyo mase waxa u fadli badan inuu qarsado oo ilaahay u tooba keeno hoos yaa u fadli badan culummadu labada qowlba waa yidhaahdeen laakiin tafsiilka ugu wanaagsan waxay yidhahdeen culummadu qofku naftiisa isagaa yaqaan naf maman oo macaasida ku maman hadday tahay waxa u fiican in maxkamad iskeiyo si kale ku harimi berrihi haddana ku laabe waa naf maman oo macaasida iyo balaayada ka daba ordayo oo macaasida iclaansatay oo la og yahay inuu dembiga galay waa inuu maxkamadda isgeeya si naftiisa uga celiyo arrintan laakiin qof macasidiisa aan cidno ogeyn ilaah maahane aan aadmigu ogeyn mar wax ka qaldameen hadduu yahay waxba maxkamad u iskeyne ha toobad keeno taasna adilada tusayda laga fahmo wax ah, waxa weeyaan maacis xadiidkiisa maacis iyo qaamidiyadii gabadhii qaamidiyada labada waa laga fahmaa sababtaa markay nabiga u yimaadeen oo yidhaahdeen waa zinaysanay nabigu waa ka jeest waa ka jeest waa ka jeesta markay tegi diidayna xadka laga oofi taas waxay culmadu waa ishaaro war ilahay u toobadkeena ilahay u toobadke marka haddii aad joogto meelwalba haddi xadba laga oofay hadda war kale male ilahay iskaga toobadkeen qofnaba hau sheegi war dadka looma sheego xumaantaada ilaahay baa kugu og ilaahay u toobadkeen haddaad joogto meel xuduuddii laga oofinayana adaa naftaada yaqaana naf maman balaayada daba joogta hadda waddana ku laaba doonta hadday tahay waa inaad isgeyda haddii kalena hoos iskaga toobadkeen hoos iskaga toobadkeen hoos iskaga toobadkeen fabaayacnaahu uu yidhi wuxuu yidhi cubaadat bnu saamit fabaayacnaahu nabiga ballanaan kula galnay calaa daalika intaas la soo sheegay firi ballankaas uu nala qaaday ballanaan nabiga kula galnay waxaa saxaabada ilaahay u jeclaaday kitaabkiisa ugu sheegay inuu raalli ka noqday bal dadka raacana ila raalli ka yahay ballankaasay ilaaliyeen iri ballankaasay ilaaliyeen waxaa nabigu noo sheegay salى الlahu عalيه wasalama dadka raadkaas qaada oo saas ballanka u ilaaliya adduunkana dalaalkay ka badbaadaan aakhirana naarta markii nabigu sheegay salى الlahu عalيه wasalam ummaddiisu toddobaatan iyo saddex qaybood inay u qaybsamaydo toddobaatan iyo saddex firqo hal midna ay badbaadaydo oy dalaalka adduun iyo cadaabka aakhire ka badbaadaydo muxuu ku tilmaamay midii marka la weydiiyey hiy alatii takunu calىa maa ana calayhi اlyowma wa asxaabi idan qofka doonaya inuu adduunka badbaado aakhirana badbaado ballankaasa ilaaliyo ballankaasa ilaaliyo ha ku sugnaado ballankay ku sugnaayeen saxaabadu ilaa qof kasta ballankaa laga rabaa mumine rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyey can abi bakrata radia allahu canhu qaala abu bakr wuxuu yidhi samictu rasuul الlah rasuulka allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ida altaqa almuslimaani laba muslim hadday iska hor yimaadaanoo kulmaan bisayfayhimaa labadooda seefood ay ku kulmaan falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kii la dilay fi naari naartay ahaadeen can abi bakra abi bakra kunyadaas markuu islaamay waxay ahayd gaswatu xunayn markii la hareereeyey daaif dhufayskii uu ku jiray isagoo ku jiru islaama markuu rabay inuu soo baxuu bakradaas canjiladan waxay bakradu ceelasha marka geeskaana qoriga looga mudaa geeskaana qori qorina waa lagu dadbaa qoriga lagu dadbaa canjilada lagu xidhaa si xarig u fududaado taas weeye bakradu waa canjiladaas marka taasoo kale xariga ah, uu ku soo baxay oo dhufayska uga soo baxay markaasa abubakra layi saasaa loogu baxay dhufayskii daa'if yowma xunayn can abi bakrata radia allahu canhu qaal magaciisa waxaa la idhaha nufayc ibn اlxaari a la idhahdaa nufayc ibn اlxaari ibni kalada ayaa la yidhaahdaa xaasheedana waa idinkugu yaalla sababka magaca loogu baxshana waa idinkugu yaalla qaala wuxuu ihi samictu rasuul allah rasuulka allaan maqlay salى اllahu calayه wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ida ltaqa lmuslimaani laba qof oo muslima hadday iska hor yimaadaan oo kulmaan bay iska hor yimaadaan bisayfayhimaa labadooda seefood seefta hubka wax lagu dagaalamo hubka wax lagu dilaa waa badan yahaye maxaa seeftani u sheegay waktigaas hubka lagu dagaalamay haalib u ahay ah, ee waxaa loola jeedaa hub kasta ah, laba qof oo muslin ah oo inay dagaalamaan rabaan laba qabiil laba qoys laba kooxood laba shaksi waxay rabaan haadaan muslim hadday iska hor yimaadaan oo inay isdilaan rabaan hubkooda sitaan falqaatilu kii wax dilay midaa la dil ilaa qofka unbaa dhimanaya iskumaraysan dhimanaa dhici karta sida badan weliba waa inaysan iskumar dhiman iskumar iyagoo dhintana la aragi falqaatilu kan wax dilay walmaqtuulu kii la dilay fi naari naartay ahaadeen labaduba waa ahlu naar macnaha naaray muteen wey naaray muteen faqultu waxaan inu yidhi abubakra yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow haada alqaatil midka wax dilay oo qof muslima dilay ظاahiru mru arrinkiis waa cadli ku weydiin baa xuu naarta ku galay muslimuu dilay muslim la dilana cadaabka alla lagu galaa waana lagula waaraa carada allena waa lagu helaa lacnadii allena waa ku dhacdaa qofkaas cadaab weynna alla u diyaarsaday qof muslim dilay marka garanay taas baabkiis waa cadli ku weydiinmayo waxa uu naar ku gala waad horaad noogu caddayd famaa baalulmaqtuuli kii la dilay oo asagiiba la dilay oon asagu wax dilin xaalkiisu muxuu yihi oo naarta ku galo qaala nab wuxuu ihi inahu asagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaa calىa qatli saaxibihi saaxiibkiisa inuu dilo xariisan xaa loola jeedaa caaziman weyu qof go-aansaday qof muslimo walaalkiisa inuu dilo ah fiiriya meeshaas marka xadiidkaas muxuu noo caddeeyey horay qof kasta wuu u og yahay qof muslim dilay gardarre ku dilay inuu cadaab alla leeyahay laakiin maxaa caddaaday haddaadan dilin laakiin qalbiga ka go'aansato ayadana waa la mid waa la mid ah, haddaad go'aansato waxaa kala jira cazmi iyo wahmi hadday wuxuu yihi wax inta qalbiga kaa galay aduu aadan go'aansana iska tegey lagu qabama ilaahay uma qabto ah, in allaha tajaawaza can ummatii camaa xadaat bihi anfusahu nabigu yihi sal اlahu alay sl xadii saxi muslimka ilaahay ummadayda waa u dhaafay waxyaalaha nafta waswaaska kusoo dhaca maba u qabtaba laakiin waa goorma maa lam tatakalam bihi aw tacmal waa haddaysan ku hadlin wixii xumaanta ahaa aysan kuna shaqayn laakiin hadduu qofku macaasi go'aansado isagoo sameeyu lamidi macaasiyuu go'aansaday asbaabtiina waa la yimid waa u suurtogeli wey qof muslima caawa soo dil usiin waa raadiyey waa orday oo u suurtogeli waaya isagoo dil ula dembi Ah, dagaalu galay reer reer iska hor yimid hebela la dilay isagoo dilo isna la mid ah, waa isku mid allah mustacaan waa isku mid marka dembigu wuxuu ku xidhan yahay waa go'aansiga go'aansiga alaa xirsi cala alxirsi kaasuu ku xidhan yahay dembigu meeshaas waxaa muhiim ah marka xaafid ibn xajar fatxulbaariga xaashiyadana waynu kugu yaallaa hadalka oo laga soo raray xadiidka wuxuu ihi sida xaqa ah waxaa lagu xambaaraa dagaalka ay dagaalamayaan bikayri ta'wiilin saa'iqin hadduu yahay waa markuusan ahayn dagaal oo ta'wiil ay ku dagaalamayaan laakiin dad oo ta'wiil ku dagaalamaa ta'wiilkuna uu saa'iq yahay xadiiska lagu xambaari maa xagga dhig cumuumka waxaa sidaasoo kale laga soo reebayaa xadiiska qasisay qitaalu ahli baqyi aa laga soo reebaya dadka sharcigu ogolaaday in lala dagaalamo qitaalu ahlibaqyi dadka ahlubaqyiga qitaalkoodu marna ahlubaqyiga waxaa la yidhaahdaa daa'ifada ku kacsan imaamka muslimiinta imaamkii muslimiinta hadduu cadli yahay daa'ifa ku kacdo waajib waxaa ah asagu inuu marka hore u diro dad u nasiixeeyo koox hadday diidaan waa la dagaalamaa dadkana waajib waxaa kuwan ah ugu kaalmeeyaan waana laba mslim qofka ahlulbaqiga laftiisu gaal maaha waa mslim imaamka iyo dadka la socdaana mslimiin dagaalkaas alqaatil wlmaqtuul fi naar maha ila harcigiyaa amrayde harcigiyaaba amrayde marna baqiga shaksiga lagu soo xadgudba qofaa qof ku soo duula marka fiiri marka naarta ay gelayaan waa markay labadoodu xariisin yihiin labaduba midk midka kalu ku dadaala inuu dilo waa markaas laakiin midaa ku dadaalaa qof muslima walaalkiisa inuu dilo ama uu dhaco ama cirdigiisa uu ku xadgudbo kan kale ku dadaali maaye warya ceshadu taagay midaa la soo weerar siri kii la soo weeraray oo naftiisa loo socdo ama maalkiisa loo socdo ama cirdigiisa loo socdo hadduu wax dilo iyo haddii la dilo midna naar male isagu iyadana in kugu taalla cashuur qofki isaga la soo weeraray isagu kuma dadaali ilaa dembigu muxuu ku xirnaa inahu kaana xariisan alxirsu cala alqatl yuu ku xiraya hadday labadu laba xariisina yihiin labadaba naarka gelay haddii laakiin mid xariis oo qofka muslimka uu dulmina midna xariis maahana ku dadaali maadin ee waxa way joog gacma ku gamba waryaa iga ceshan isagiyaa lagu soo duulay waa uu dilay kii ku soo duulay ama isagiyaa la dilay marnaba kaasu naar ku gelin maxaa nabigaa yidhi salى الlahu عalيه wasalam man qutila duuna maali fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid mar waaba shahiid marka intaba xaashiyada masle waa inu kugu taalo rawa الbخaariي can abi hurayraةa radي الlahu canhu bukhaari wuxuu ka wariyey abi hurayra cabdiraxmaan ibnu sakriya la ydhaha magaciisa aadaa la isugu khilaafaya nabigaa kunyadaan abu hurayre u baxshay isagoo bisad yar sida u arkay markaasuu abu hurayre yidhi rawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man yaquum qofkii istaaga leylata alqadri habeenka leylatulqadrigaa iimaanan rumaysnaan uu rumaysan yahay sharciyadeeda habeenkaas ilaah inuu jideeyo in cibaadada lagu dadaalo waxtisaaban iyo ajar gurubsi oo ajarkii lagu sheegay uu raadsanayo gufira lahu waxaa loo dhaafaa maakii taqadama hormaray oo min dembi dembigiisa ah can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi salى اlahu alيه wasalam man yaqum qofkii istaaga qiyaamka waxaa loola jeedaa in habeenka daaca lagu nooleeyo qofku ama salaad u taagan yahay ama waa fadhiya qur'aanu akrina adkaaru akrisana rabbiyuu barya waxa weeyaan waa in habeenka daaco lagu nooleeyo daaco lagu nooleeyo laylat alqadrina waa inay noqoto habeenkii waa inaad waafaqdo ajarku kaasuu ku xidhan waa inaad habeenkii waafaqdo laakiin culimmadu waxay yidhahdeen inaad og tahay inuu laylatulqadrigi yahay shardi ma haddaad waafaqdo ajarkii waa leeda cibaadaad ku noolayday habeenkiina allah kugu aadiyey adugu ma ogin inay laylatulqadri tahay ajarki waa leeda axaadiista gabal waxaa ku soo raray man qaama ramadaan ramadaanka qofka istaaga culimmadu waxay yidhahdaan ramadaanka qofka istaaga dhammaan oo habeenkiisa ku noolayo cibaado waa xaqiiqo inuu laylatulqadriga istaago ilaa laylatulqadriga waa la hubaa ramadaanku ku jira laakiin hadduu habeenada gabal uusan cibaadada ka seexdo oo uusan cibaado ku noolayn habeenada gabal la dadaalo walow tobanka dambe o dhan ba ha dadaalee inuu habeenkii waafaqay xaqiiqa ma xaqiiqa ma inuu waafaqo laakiin ramadaan dhan u dadaalay waa xaqiiqa inuu waafaqo sidaas daraaddeeda waxaa la rabaa dadaalka la dadaalayana waxa lagu dadaalo faradka ugu horeeya ah, walaa yataqarabu ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima ftaratu wax ilaahay lagu caabudo farada ugu horreeya eeshaha inaad jamaacada ku tukato ragga dumarku guryahooda ku tukadaa kadib salaabtii taraawiixda la tukado kadibna wixii kaloo daacaho alla kuu fududeeyo aad ku darto marba haddaad intaad samaydo nasiib weyn aad ku leeda man yaquum qofka istaaga laylat alqadri iimaana ikhlaasa la rabaa maaha dadkaa istaagan ikhlaas waxaad rumaysan tahay allaa jideeyey in cibaado lagu nooleeyo waxtisaaban ajar gurubsi waa inaad mushaar u shaqaysayo ah, waxaad leedahay ajarkaas adeeshi meeshaas fiiriya qaara waxay yidhaahdeen annagu ilaahay maba u caabudnaba ajar iyo janno iyo adeeshi ama naar aad ka badbaadi waaba qalad yidhahdeen taas ma samayno ilaahay baan iska jecelnoo jacaylaan jacaylnaha inu caabudayno laakiin meesha waxaa ku yaalla ixtisaab qofka ilahay u caabuda ilahay u dambi dhaafo ah marka khawfan wadamacanaana mu'miniintu allow caabudaan tatajaafa junuubhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan min annaar wa damacan fi ljanna taasaa ilaahay muminiinta ku tilmaamay dad taas ka baxday oodan damacna kaaga jirin janno cabsina naar kaaga jirin muminiinta alla tilmaamay qof kalaad baabkaaga iyo waxaad ka hesho gufira lahu qofkaas waxaa loo dhaafaa maa taqadama hormar oo min dembihi dembigiisa ah dembiga lagu dhaafo laylatulqadar la istaagana culummada badankoodu waxay idhaahdeen waa saqaa'irta haddaan tooba la jirin laakiin qofku hadduu toobad keeno ramadaankii habeenkiina istaago dhammaan waa loo dhaafaa waxayna u deliishadeen xadiiska muslimka الصلaوaaت الخمس والجuمعaة ilى الجuمعة ورaمaضاaن ilىa رaمaضاaن مkفiraaت لma baynahuna إda اجتنiبaت الكباaئر marka كباa'رta waa inaan la daysan oon la isdhihin أعمaaل صاaلحa lagugu dhaafo والله سubحaaنه وتaعالى أعلم sal allahu waslama wabaaraka calaa nabiyina maxamed waxaan rabaa inaan kelimad yar idhaahdo